adaabidkaha ku noolo ulmadu ka digriye cawiya subaho bulshadu ka dhex tume cayaara weyddiiyow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabbamatayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn soomaali sudaneys somali sudanes hosbital s s h brimer waa bangi kula socdoo beesa ku hayee biilasha kudhiib oh, mar kale ismaaql wanaagsan dhegeystayaal waa arbaco taarikhda waxay ku aaseysan tahay labaatanka bisha sebtembar sanada qodobada barnaamijka kulanka ku dhegeysan doontaan waxaa kamida ah dalalka azerbaijaan iyo armenia oo heshiiska gaaray xiisada colaadeed ee gobolka nagorno karabakh oo dib usoo cusboonaatay hindiya waxay kaga degeysaa muwaadiniinteeda inay tagaan dalka canada waa maxay sababta waad maqli doontaan hogaamiyaasha caalamka oo markaa hadallo kala duwan ka jeediyay shirka jimciyadda qurumaha ka dhexeysa ee ka socda magaalada new york ee dalka mareykanka waxaad kaloo maqli doontaan shiinaha oo isagu naftarkiisa ka digaya in xaaladda isbeddelka cimilada iyo dabeeluhu ay saameyn karaan dalkiisa dad badan xilli ay markaa ku dhinteen duufaano iyo dabeelo ku dhuftay qeybo kamida ah shiinaha qodobadaasi kuwa nugu soo kordha xubnihii joogtada ahaa warar gudaha iyo dibadda madadaalo iyo la layaab ayaad degeysan doontaan ee mar kale kusoo dhawaada kulanka keenan aadmiga sida biciidka qudhaaciyo wixshada qalbiyo idayaha qabowgii qaarqaaraya milicdii didiidayaha qabowgii qaarqaaraya milicdii qaarsanaya hawlaha qaarsanaya kugu mudantay kugu mudantay qodaxaduna kugu mudantay qodaxaduna qalbigaagu meheel jiro qoraansiyeegmadu wadadiisu dheerte wadaniyo hali ilaahay quuto oo aan qatoobayn qabatimay lugoyaada ashaar kugu jiro kastood qab way tahay qaadanaayana casnimo inkastooda qab weyn tahay qaadanahaya naqaasnimo qalanbaawinimaadiyo qalanbaawinimaadiyo quruxlagaaga dheeray qawliyo magool jecel qoraan sieg madu baahida maqaada baahida maqaada dhegeysti qoraas ayaad maqlayseen waxaa ku luqeynaya fanaaniinta zahraama jaamac iyo axmed moogan liibaan eredaystan waxaa iskale abaan maxamed aadan dacar laxanka waxaa saaray axmed nuur jango ruwaayadii bad jacayl badana bay qayb ka ayd waan hiisii la qabtay kun sagaal boqol shan noogu ahayd barnaamijka kulanka k n n maantoo kale sagaalka febraayo sida aad la wada socotaanba waa asaaska idaacadda kulmiye ada sheekada anaa wataye ninkii ugu cimriga weynaa dunida hadda ugu cimriga weynaa hsano haddana uu ku dhintay adeerow sheekada sheekada iiga dusow kumaanan odhannin dalka hindiya sowma ogid inuu hadda yahay dalka ugu dadka badan dunida waa ogsoonnahay oo dalka shiinahu hadda dhow koobka ka qaaday warba ninka uu loo diray eega war niyow nin aqoon badan baa tahay jaamacaday ka soo baxday dhegaysta daacad barnaamijka kulanka knn baan ahay ma anaan garannin aqoon xo kaa dahsoon la socoshada caalamka madadaaladu waa kuu dheer barnaamijkuna waa kulanka knn isiya sharaf ciheeda hohoyaday hadabidkahaan ku noolo ulmadu ka digriye cawiya subaho qeybaha hore barnaamijka kulanka ayaan gudagalana dhegeystayaal aynu ku bilaabnay muqdisho waxaa laga daafuray imtixaan ay galayaan in ka badan afar boqol oo iyagu markaa u tartamaya shaqooyin ka bannaan hay-adaha garsoorka dalka kuwaasi oo doonaya markaa inay ka gudbaan imtixaanka si ay fursad ugu helaan shaqooyin ka bannaan xirilinta iyo garsoorka dalka oo si guudba noqonaya arrimaha garsoorka gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka baashe yuusuf ayaa dah furay marka imtixaanka oo marka uu sheegay inay geli doonaan dad ka badan afar boqol oo ruux oo markaa tijaabin doona aqoontooda garsoorka ay u leeyihiin wuxuu sheegay in si cadaalada ah ay ugu loolami doonaan fursadaha shaqo ee bannaan islamarkaana aan cidina lagu dulmin doonin waa kan gudoomiyaha maxkamadda sare baashe yusuf afar sanadood kadib bishan sebtembar bisheedii inaynu halkan maanta ku daahfurayno imtixaan loogu tartamayo jagooyin garsooranimo iyo xeeraaleennimo oo u baahan yahay garsoorka dalka oo ay halkan maanta u fadhiisanayaan afar boqol siddeetan iyo toddoba tartame oo u tartamaya konton jago oo ka bannaan garsoorka dalka runtii markii aanu nimid garsoorka waxyaabaha ugu waaweyn ee aanu ka duulaynay waxay ahayd soomaaliya inay hesho garsoor hufan madax bannaan dhexdhexaad ah bulshada soomaaliyeedna cadaalad ugu adeega si taasi loo gaadho waxaa halbeeg noo ahaa in la helo dadkii hawshaasi gudan lahaa si markaa dadkaasi loo helo dadkaasina ummadda cadaalad ugu adeegaan waxaa iyaduna lagama maarmaan ahayd qofka laga rabo inuu cadaalad bixiyo inuu isagu marka hore cadaalad helo oo cadaalad ku yimaado sidoo kale waxaa ahdaafteeda ahayd dadka xirfadleyda sharcigu inay fursado siman u helaan fursadaha ka bannaanada garsoorka ee dalkan iyo dadkan loogu fidinayo adeegyada cadaaladeed annagoo taa ka duulaynaa ayaanu waxaanu hirgelinnay jego kasta oo ka banaanaata garsoorka soomaaliyeed in loo tartamo imtixaan loo galo qofkuna uu ku yimaado kartidiisa aqoontiisa xirfadiisa iyo hufnaanta iyo allakacabsiga uu leeyahay taasina waxa weeye waa tamaanta halkan aad ku fadhidaan ee idinkoona cid keenin suldaan idin keenin xildhibaan wadin odaydin wadin aad maanta ku soo gaadhaan inaad imtixaan halkan u fadhiisataan siduu ka hadlay guddoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir afar sanno ka hor bishan bisheedii ayuu imtixaanka halkan u fadhiistay la tartamay iyo qof oo sidan oo kale ugu tartamay maantana waxa weeye waa mas-uuliyiinta go-aanka gaadhaysa dadka halkan ku tartamaya waktigaasi sidiinan oo kale ayaanay jirin cid keentay laakiin shaqadan buu soo codsaday howlkan buu soo fadhiistay imtixaankuu galay uu galay waa ku guulaystay garsooruu noqday waa ku shaqeeyey kadibna ilaahay wuxuu qadaray u noqdo guddoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir waxaan rajaynayaa dad badan oo halkan fadhiya inay halkaasoo kale iyaguna maanta gaari doonaan waxaan rabaa inaan idiin xaqiijinno imtixaankaad halkan u joogtaan iyo tartankaad halka aad ku gelaysaan boqolkiiba boqol inuu yahay mid cadaalada mid si xaqah loogu tartamayo qofna waxaanu helin inaanu kaga qaadan doonin qofna wuxuu helay inaan laga qaadi doonin guddiga halkan ka soo shaqaysay ee imtixaankan diyaarisay oo iyagu imtixaanka sixi doonaan ma oga ma yaqaanaan magaca qofka ay imtixaankiisa saxayaan waxaa lagu sixi doonaa number markaa qof walba ha ku talagalo waxa ay maskaxdiisu siiya waxa uu ka garta imtixaankaasi hor yaallaa ayay natiijadiisu noqon doontaa uma baahnid wasto uma baahnid cid kuwadda uma baahnid cid aad cid weergooto keliya wa adiga iyo intuu ilaahay aqoontaada gaadhsiiyey ayay noqon doontaa insha allahu tacaala markaa guul baan idiin rajaynaynaa idinkuna idinkoo degan oo qalbigiinu degan yahay oo cadaalad dareemaya imtixaanka gala insha allah cidda soo baxdana waxaa laga rajaynayaa sida ay cadaaladda heleen iyaguna insha allahu tacaala inay cadaalad ummadda u doonaan cidda aanu ilaahay u cadfinayn soo bixinna inay ogaadaan inuu calafkoodu uu reebay laakiin si kale aan loo reebin waxaan rabaa inaan u mahadnaqo guddiga imtixaanaadka ka diyaarisay hawshaa culus runtii ka shaqaysay iyo cid kasta oo dha ka soo qayb qaadatay hawsha aynu wadno oo ilaa iyo beri insha allahu tacaala socon doontaa oo iyadana dad ku dhow laba kun oo qof ay u fadhiisan doonaan iyaguna jagooyin kaaliyanimo aad baan rabaa inaan ugu mahad celiyo qof kasta oo kaalin ka qaatay hawshaa ka shaqaynteeda iyo hirgelinteeda iyo dhammaystirkeeda waxaa kaloo rabaa inaan u mahadnaqo isagana madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya oo markaan usoo bandhignay baahida jirta runtii si degdegan ah oo la qaatay in dadkan la qaato isaguna ka shaqeeyo sidii miisaaniyadda ay ku helilahay oo runtii aaminsan garsoorka iyo cadaaladdu inay la mid tahay jihaadka loogu jira in dalka lagaga xoreeyo khawaarijta ee madaxweynuhu tuutaa u xidhan yahay markaa dadka halkan ka soo baxa ee imtixaankan ku guulaysta ee garsoorka ku soo biira waxay ka qayb noqon doonaan jihaadka loogu jiro xoraynta iyo dibusoocelinta sharafka ummada soomaaliyeed iyo diinta ummada soomaaliyeed iyo badbaadada dhiigga ummadda soomaaliyeed dalka ummadda soomaaliyeed taas baa runtii qayb laga noqon doonaa insha allahu tacaala aad iyo aad baan dhammaantiin aan idiin bogaadinaynaa inta soo baxday ugu hambalyaynaynaa idinkuna ducaynaynaa guul baan idiin rajaynaynaa cadaaladna naga fashay insha allahu tacaala imtixaankiina waa inoo furan yahay gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka baashe yuusuf ayuu ahaa oo daha furayay imtixaanad laga qaadayo dad markaa iyagu u tartamaya fursado shaqo oo ka bannaan hayadaha garsoorka ee dalka dhinaca kale gudoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir saalax cali maxamuud oo isaguna ka hadlay madasha laga dahfuray imtixaanaadka waxa uu sheegay in afar sano ka hor uu isagu kamid ahaa dadkii galay imtixaanka haatan la daahfuray oo kale islamarkaana si cadaalada ah ay u heleen wixii ay markaa garanayeen aqoontooda oo natiijadooda ay heleen sidaana markaa uu kaga mid noqday haatan xubnaha ugu firfircoon hay garsoorka dalka intaa kadib guddiga gudoomiyaha guddiga ayaa ka hadlay eh, imtixaankan iyo sida loo dhowray xogtiisa loo ilaaliyay looga soo shaqeeya habeenii maalin taasuma naqanaya laakiin waxaan rabaa inaan hal eray aan halkan ka idhaaho ah afar sano ka hor kii eh, bishii sebteembar tobankeedii ayaa waxaan ka mid ahaa tii u eh, tartamayay sida ammaanta u tartamaysaan oo ugu tartamaysaan jagooyinka iyo boosiska aad soo dalbateen runtii waxay aheeday hoolkan hoolan aad u aqaan waay maantana ilaahay idinka ayuu fursad idiin siiya inaad u tartantaan waxaan rabaa hon inaan xaqiijiyo ama idiin sheega aan raba waxay tahay inaad heli doontaan maalintii wax aan dareemayo oo ah inaan cadaalad ka helo oo imtixaanka aan u tartamayo si cadaalada ah, oo hufnaana ah, oo aan ku kalsoonahay wixii aan soo bartay in aan ku gaaro iyadoo cidi kayta aanan jirin ayaan maalinta rajaynayay marka ilaahayna wuxuu fududeeyey inay sida noqotay oo madaxdii imtixaankaa soo qabanqaadisay ay ka dhabaysa arrintaas marka aniga oo tartanka noocaasa kusoo baxay oo maanta ilaahay fursaddiisiiya inaan imtixaan ka qayb ka noqdo dadkii go-aanka ka gaarayay ayaa waxaan rabaa inaan idin ballan qaado in qof kasta taabtiisa iyo tabartiisa ama ay reebayso ama ay soo guganayso oo aanay jirin cid eh, si gaara loo keenay sida idinku baa ogtihiin qof xildhibaan keena ma jiro qof wasiir keena ma jiro qof dhaqan keena ma jiro ciddi keenta ma jirto marka guushaada iyo guuldaradaada waxay ku xidhnaan doontaa imtixaankaaga iyo warqadaada u hor keeno iyo waxa aad ka qabsato kuma xidhnaan doonto gujigarad iyo cid kale kuma xidhnaan marka waxaan idin rajaynaa insha allahu tacaala inaad guul aad ka keentaan oo dusishilada aad u tartamaysaan aad gaartaan ayaan iga rajayna insha allah imtixaankuna waa imtixaan aan magac lagu sixi doonin oo lagu sixi doono lambar lagu sixi doono cidda imtixaanka qaadday aanan garanayn iyo cidda saxiisaba aanan garanayn warqadaha ku yaalla oo ah warqadaha idinka imtixaanka aad ku gasheen sidaa darteed inaanan jiri doonin wax welwela oo imtixaanka ama laasgarana iyo waxaasna jiri doonin oo lambar lagu sixi doono waxaan idin raysay ugu dambayn inaad guul gaartaan imtixaankuna sidaasnayo insha allahu tacaala ayaa lagu geli doonaa rajada aad ka filanaysaanna waxay noqon doontaa raja ku saabsan ama ku aadan sida aad adigu u shaqaysato oo aad qalinkaaga iyo maskaxdaada ay u shaqeeyaan gudoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir saal cali maxamuud ayuu ahaa isaguo dardaaran u jeedinayay dad aqoon-yahano iyo garyaqaano u tartamaya fursado shaqo ka bannaan haydaha garsoorka dalka dhinaca kale jubbaland haddii aynu eegnana deegaano kamida ah jubbaland waxaa ka socda howlgallo ka dhan shabaab oo ay wadaan ciidamada kumaandooskaga gaarka ee danab loo yaqaano deegaanada howlgalladu ay ka socdaan waxaa ah deegaan lagu magacaabo beerxaani oo jubbada hoose kamida ah marka markaa howlgallo ka dhan shabaab ka wada ciidamada sida gaarka u tababaran ee loo yaqaano kumaandooska danab taliyaha ururka shanaad guutada lixi tobanaad ee kumaandooska danab gaashaan la carbadheeg axmed ayaa shacabka deegaanka beerxaani ee jubbada hoose u jeediyay dardaaran ku aadan inaysan markaa siinin xogaha ciidamada iyo xogaha dowladaba al-shabaabka ay la dagaalamayaan qaar ka mid a ah shacabka beerxaani ayuuna ku hadlay qeybo kamida ah deegaanka iyo hooyooyinkan tuuladan dega waxaan ku codsananaa nimankaas inaad ka fogaataan gacantanooda idma qabato idinma rabaaxi karno idinma xiri karno hooyooyinkanna aad tihiin walaaladana aad tihiin dhibaatadii ma geysan karno dhibka naga daayo dadka wax dadka soo dhoweeya dadka cuntada u qariya inay isdejisaan waxaa idinka rabnaa inaad dowladdiina la shaqaysaan nimankaan xununka waxba idinma hayaan been bay hayaan hayaali bay hayaan dhiigmiratani bay hayaan dadka inay dhibaateeyaan oo gumaystaan bay hayaan annagu wiilashiinni baan hal qofoo idinka mida lama rabaaxayo lama dilayo laakiin waxaan idinka codsanayaa shaqaynta iyo nimanka kaalmada aad kaalmaynaysaan ka daaya laba qodobaa idinka codsanaya dhammaan dadkiina meesha degan maanta reer barxaan nimanka annaga maalin saasaa ah u leenaynaa ama markii shanaad ama afraad ee barxaan ku leyno wa saasaan ugu lan doonaa intay inta ku sugan yihiin idinkuna inaad nala shaqaysaan oo wax noo sheegtaan waa diideen laakiin annagana ha noo sheegina iyagana ha u sheegina dhaxdanada ka bax annagaa naqaana saanu ku imaan annagaa naqaana saanu ku maran waan jeclaan lahayn inaad halganka dalku uu ku jiro iyo nabadaynta magaaladiinna iyo dalkiinna inaad ka qayb qaadataan aad baanu jeclaan lahayn laakiin inuu qof walba dalkiisaiyo dadkiisa suu hagaajin laha ka shaqeeyo dalkan inuu saanu burbursanaado saanu rafaadsanaado maalin walba isbaara meesha lacagal aada qaadi kara lagaga qaado hadda ninkii gaariga wata meeqa lacaga laga qaadaya waxaan ogaa laba kun oo dorar oo ka qaada hadda meeqay ka qaadaan meeay ku dalaaceen mise waxbay ka jebiyeen laba kun oo dooro goormuu ka soo saaraya intuu ka baxay afmaduu buu tegaya ama dhoblebuu tegaya ama baardheeruu tegaya maxaa laga helaya faa'ida faa'ida o dhan iyagaa u shaqaynaysa lacagta adiga aad shaqaysana adaa lagugu dilaya gurigaadaa lagu gubaya magaaladaada lagu gubaya dowladdaada lagu dhaataynaya carruurtaada lagu laynaya inaan fikirnaa loo baahaya nimankan kansar waay soomaaliyada kaleo dhan gobollada kaleo dhan waa laga kacay waa la israacay waa la laynaya meel kastaa lagu dilaya marka waxaan rabnaa idinkana deegaankiina inaad nabad ka dhigataan qofku deegaankiisa hadduuna nabad ka dhiganin cidna waad ka dhibi karta malaha dadka annaga aan ka baxsan laanay ee nimankaa ma walboon dhaanan inaan gaadno u sheegay waa dad idinku kalaa oo shacabnimo aan u daynayno oo walaaltinimo aan u dayno oo naxariis dawladnaan u daynayno siday dadka u galayaan haddaan u geli lahayn annaga shaasma hor fadhiya sababtoo dadku waa cabsan lahaayeen waxba nagama sheegeen laakiin dadku waxay ogyihin dawladdu inaysa waxba dilin waxba dhibaataynin waxay noolayso ku wax yar oo aan naf lahayn labaatan doolar iyo soddon doolar bay u dirayaan mid waxay u dirayaan shan doolar ba u mid waxay dhahayaan haddaan shaqayn waa ku dilaynaa qofba sibuu ku shaqaynaya waxaan aaminsanahay boqolkiiba boqol qof soomaaliya oo maanta raba nimankaas xataa iyagaan siribin iyaga xoog iyo waxay ku wada joogaan nidaam silsilad kale ku wada joogaan xataa iyagaan siribin dhexdooda dadkuna ma rabaan waan ognahay waxaasoo dhan qof soomaaliya oo maanta jacaylu jecel yahay waxay wadaan oo ku qanacsan u taageeraa ma jiro laakiin cabsida iska daaya inta cabsidaana iska dhaafa inta yare gunada ee nafta lahayn ee aad shaah ku cabaysaan waxba kuu taraynin iska dhaaf ciidamadiina iyo dowladdiina taageera oo ammaan hay ka helaan haddaynan waxu sheegi karin walaalayaal dhulkiina naga haysta waxa ugu muhiimsan waa dhulkiina naga meel aan marnaan laana meel kastoon mari lahayn qof shacabay dhigeen dhowr dooraray u duureen ama qasab ay u dhan ku fadhi markuu annagana arka xulay way soo gudbeen ama way kala cararayaan siaan ku laynaa marka siaan ku laynaa garanaana saaxiib bayaalow aad xoogta sidasaa joojiya dowladda waxaan ka codsanaynaa oo go'aamaan wadnaa inay amar ka soo rogto qof kastoo lagu qab inuu arrintaa ku lug leeyahay inay sharciga la waafaji laakiin annagu wax sharciga ka baxso oonu ku samayn karna ma jirto qof aan dili karna ma jirto sharci baa gacmahaasaa noo haya waan xirxirannahay idinma taaban karno taa kase kow dadka nagii inaad tihiin baan aaminsannahay dalka inaa idinku leedahay aaminsannahay dadka waa la badsadaa dadka layskama laayo dalkan iyo dadkan idinkaala ka rabaa difaac dhammaantii dowladdiinna taageera xogta soo siiya ciidamadiina qorta oo dowladda ku darmada nimanka waxa wataan waxaad siinaysaan waxaa ka joojiya falaha ka joojiya arrintaas sameeya dumarkana waxaa leeyahay hooyooyinka iyo gabdhaha iyo waxaa leeyahay nimankaas way dhammaadeen waxba ku darsanina ha guursanina ha shukaansanina waxba u karinina naga dheerow dhah ninkii ku dhaha saas maa lagugu dili kii ku dilaya ha dilaba dee marka arrintaa lagu dadaalo marka insha allah intaasa ugu muhiimsan shaqaan hadda meesha ka haysanaa shaqada intaan ka dhamaysanayno amnigiinna dartiina meesha u fadhinaysaan annaga noogu fadhinaysaan sababta hadda meeshani ku weynna ugu muhiimsan waa amnigiinna dartiin inta shaqada iyo hawlgalka uu ka socdo magaalada iyo eryadeeda inaan qof shacaba wax soo gaarin weyn waan taxadaraynaa waan taxadaraynaa hal qof oo ka mid ina xataa dharbaaxa gaadho wallaahi baanaan rabin kumana farxayno waxay noo talaysana ma jirto marka waxaan rabnaa inaan isla fahanno baasha meeshaan u soconno iyo meeshaan ka soconno wiilashii nibaan nahay waa noo jeedaan annagu kalar kale ma lihin kulli waadna garanaysaan haddaa adii garan kanaa garanaysa haddaa kan garan kaasaad garanaysaan kulli waadna waad garanaysaan marka waxaan u taagannahay waa inuu dalkan u nabad noqdo wax kale uma taagni nimankaana waan ka adkaanana insha allahu tacaala dalkuna nabad buu noqonayaa magaalooyinka iyo wadooyinkana waa la dhisi doonaa iyo iskuulaadka iyo eh, dugsiyaha barashada iyo caafimaadkana waa la dhisi doonaa niyadda khayr u sheega taliyaha ururka shanaad guutada lixi tobanaad ee kumandoska danab gaashaanle carabdheeg axmed ayuu ahaa oo shacabka deegaanka beerxaani ee gobolka jubada hoose kula dardaarmayay inaysan la shaqeyn al-shabaabka ay la dagaalamayaan weli kulankaa degeysanaysaan keenna ood nagala socotaan dhegeystayaal ku nool barnaamijka kulanka ad ka kaayana oo nagala socotaan dhegeystayaal markan haddii aynu eegnana dalalka armenia iyo azerbaijan mar kale waxaa dib soo laba kaclaysa xiisada muranka la xiriira xuduuda ee u dhexeysa dalalka azerbaijan iyo armenia ciidamada labada dal ayaa rasaas isku weydaarsaday qeybo kamid ah xadka labada dal gaar ahaan gobolka korno karabakh loo yaqaano waxaana markaa rasaasta ka dhashay dhimasho isugu jira waa khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac waxa uu bilowday israasiintu kadib markii dhinacyada mid ka mid a ah ciidamada ilaalada xuduudda uu rasaas ku furay kuwo kale oo iyagu u dhowaa dhanka xadka gobolka nagorno karabakh loo yaqaano waxaana haatan la sheegay inay isku afgarteen in xabadjoojin la sameeyo xabad joojintaasi waxa soo jeediyay ruushka kadib markii labada dal ay markaa u dhex maray iskahorimaad ciidamadooda xabad joojintan ayaa u muuqata mid ku meel gaar ah waxaana xaqiijiyey wasiirka gaashaandhigga ee azerbajaan ilha oo markaa ku hadlayay magaca madaxweynaha wadankaasi ilha maliyevi waxaana siyaabo kala duwan ay u xaqiijiyeen in markaa ay isku raaceen xabajoojinta armenia iyo azerbajaan lana rajeynayo inay dhaqangal noqoto wasaaradda gaashaandhigga ee ruushka ayaa sidoo kale iyadana ka hadashay xabajoojintan waxayna sheegtay in iyagu ay garwadeenka yihiin ayna soo jeediyeen brobosalka ah in markaa xabajoojin ay sameeyaan dhinacyadu nabadana la ilaaliyo wax welibana lagu dhameeyo miiska wada hadalka sida laga soo xigtay warbaahinta ruushka gaar ahaan warbaahinta lagu magacaabo interfax news wakaalada wararka interfax news agency waxay sheegtay in laisku afgartay in labada ciidan la kala qaado goobaha isku horfadhiyaan sidoo kalena laga taxadaro nabada iyo wada noolashaha labada dal ee dariska inkastoo in muddo ah uu ka dhexeeyo muran dhuleed iyo muran xuduudeed ku aadan marka gobolka nagorno karabakh oo in muddo ay ku dagaalamayeen dhinacyadan armenia ayaa iyadu waxa ay fursad u heshay inay markaa tan iyo sanadii eh, xilligaa inay markaa fuliso heshiisii hore loo gaaray inkastoo ay suuro gashay in la kala saaro oo ciidamada marka armeniya laga saaray gobolka nekorno karabakh maadaama ay iyagu ku awoodroonaayeen dagaalka dhinacyo badan ay dagaalku soo galeen oo turkigu kamid ahaana uu taageerayay azerbaijaan negorno karabakh waxaa iyadu markaa la aaminsan yahay in gobolka uu ahaa gobolkii ay ka bilaabatay dagaalka u dhexeeya azerbaijaan iyo armeniya iyadoo kumanaan kun oo ruuxna ay ku dhinteen kuwo kalena ay ku dhaawacmeen kadib muddo dagaal uu ka socday gobolka waxaana muuqata in mar kale xiisadda gobolka nagorno karabakh ay dib usoo laba kaclaysay maadaama ay u muuqdaan dhinacyadu mid weli markaa ku dagaalamaya iskuna haysta dhulka ama gobolkaasi nagorno karabakh loo yaqaano dhinaca kalena hindiya waxa kaga digtay muwaadiniinteedu inay markaa tagaan qeybo kamid a ah dalka canada kadib markii labada dal uu soo kala dhexgalay kalshaki ku aadan dhanka amniga oo dil loo geystay salvo diblomaasi lagu magacaabo iyadoo oo hindiya ay ku eedeysay dilka loo geysto master sikh xubnaha marka kanadiyaan ah ra-isul dalka canada justin tradow ayaa dalbaday in marka loo baahan yahay in baaritaano la sameeyo sababta keentay dilka ninka loo geystay waxaanse weli muuqan baaritaan dhabo arrintaa lagu sameeyey sidaa darteed waxaan qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee hindiya lagu sheegay in looga digayo dhammaan duulaasiyiinta iyo dadka muhiimka ah ee hindiya inay markaa booqdaan wadanka kanada oo amni ahaanba dadka muwaadiniinta kanadiyaanka ama muwaadiniinta hindiyaanka looga cabsanayo maadaama muwaadin hindiya lagu dilay wadankaasi kanada weli barnaamijka kulankaa degeysanaysaan knn oad nagala socotaan saaxiib yaal dhintayyo waygu baahaye sidu i e barkaday hurdo kama bugto barrintayo waygu baahaye haddaan ku bukaa ma bugsin kartaa miyaad soo bixi kartaa barashada kalgacal badhba iga igu boob markan bidhaanka arko boqashada kalgacal badhba iga hadhee igu boob markan bidhaanka arko yambadin warkee ha inuu ballanaa yoon badin warkee heestii burbaa kuu gudbane iyo miyaad soo bixi kartaa iyo kale ayaa kamid oo ah isdhaafsadeen fanaaniinta cumar dholle iyo maryan mursal waxay daxtaalka barnaamijka kulanka ka heleen heese kale iyo warbixino kale ayaa noo soo socdaa balse markaan xabtu ka dhawaataan dhegeystayaal xubintii maantoo kale maxaa dunida ka dhacay luul maxamuud aadan ayaa la diyaara mahadsanid cabdicasiis waa arbaco taariikhduna waa labaatanka sebteembar sanadka labada kun saddex iyo labaatanka waa maalinta laba boqol lixdan iyo saddexaad ee sanadka waxaana ka harsan sanadkan boqol iyo laba cisho haddii aa la idmo dhacdooyinka maanta oo kale dunida ka dhacayna waxaa ka mid a ah, maanta oo kale sanadkii labada kun iyo sideedii dowladda soomaaliya ayaa mabnuucday isticmaalka baasaboorkii cagaarnaa ee soomaaliya maanta oo kale sanadii labada kun labaiyo tobankii qarax xoogan oo ka dhacay maqaayada baar village oo ku taalay xarunta hooyooyinka ee magaalada muqdisho ayaa waxaa ku geeriyooday toddobiyo toban ruux halka ay ku dhaawacmeen wariyaal iyo dad shacab ahaa wariyaashii maalintaasi ku geeriyooday waxaa ka mid ahaa allaha u wada naxariistee liibaan cali nuur iyo cabdisitaar daahir sabriye oo u shaqaynayay tv-ga qaranka ee s n t v iyo cabdiraxmaan yaasiin cali oo isna agaasime iyo wariye ka ahaa idaacaddii v o d ee magaalada muqdisho wariyaashii qaraxaasi ku dhaawacmay waxaa ka mid ahaa cabdulaahi maxamed cali cabdulaahi suldaan oo kamid ahaa wariyaashii ka howlgali jiray idaacadda kulmiye maanta oo kale sanadkii labada kun sideed iyo tobankii allaha u naxariistay axmed mukhtaar saalax oo loo yaqaanay axmed dowlo ayaa arrimo hibsooc ah loogu dilay degmada yaqshiid ee gobolka banaadir maanta oo kale sanadka markuu ahaa kun sideed boqol konton iyo afartii ciidamadii isbahaysiga faransiiska iyo ingiriiska ayaa dagaalkii alan kaga adkaaday ruushka maanta oo kale sanadkii kun sideed boqol labaiyo madaxweynihii xilligaasi ee dalka mareykanka ronald reagan ayaa ku dhawaaqay in ciidamo isugu jira maraykan talyaani iyo faransiis loo diri doono dalka lubnaan ugu dambeyntiina maanta oo kale sanadii kun sagaal dalka jarmalka oo u kala qaybsanaa bariga iyo galbeedka jarmalka ayaa midoobay guud ahaana waayaga intaa xubintii maanta kale maxaa dunida ka dhacay markaan aan dib idinkugu celiya cabdicasiis beereed iyo qeybaha ka harsan barnaamijka kulanka k n n way mahadsan tahay luul waana socodsiinaysa xubintii maanta oo kale baxaa dunida ka dhacay ugu dambeyntiina tobanka dal ee ragga ugu badan ee badaartale ay ku nool yihiin sideed ka mid a ah waxaa laleeyahay waa dalalka reer yurub waxaa ka mid ah dalalka jejniya laba iyo afartan boqolkiiba ragga ku nool waxa ay leeyihiin bidaar ama timaha ayaaba ka haday sbain ayaa ka mid ah laba iyo afartan boqolkiiba jarmalka koob iyo afartan boqolkiiba raga ku nool bidaar ayay leeyihiin faransiiska sidaasoo kale sagaal iyo ingiriiska sagaal iyo sidoo kale talyaaniguna waa sagaal iyo soddon ku nool waxay leeyihiin bidaar netherland ama holland sideed iyo soddon ku nool iyana waxaa laleeyahay timaha ayaa qayb ka maqan amaba bidaar ayay leeyihiin poland sideed iyo soddon ku nool iyana bidaar bay leeyihiin ayaa leeyahay waxaa ku jira dalal kale oo ay kamid yihiin marka mareykanka todobayosoonboqolkiiba canada iyana sidoo kale lix iyo soddon boqolkiiba waxaana ragga ama dalalka la aaminsanya inay ragga ugu badan ee bidaarta leh ay ku nool yihiin markana waxaad ku dhawaataan dhegeystayaal xubintii kalamaan koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato hala boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waane markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan war kalamaanee dagaalkii shabaabkaad ku mashquulsheenoo kii musuqaad hilowdeene musuq maasuq waa ficil muhdiyo aragti maangaabe waa manaxe makhruun iyo astaan mooryac leeyahay mufsid iyo iyo maqaafaad xun iyo dacasla mooryaana mansab kula lun weeyo dakhliga kaama hoobiyee waa madada ku aamina qashiinmaaxda kaa dhuraye waa masheegayaal iyo murdiye xilal ku maamuuse waa manfaca ku laalugay hanfade maaqalka u dhacaye waa majaraha duul aan mudnayn kuu magaandhiyee waa tab aan macquul iyo ahayn maangal iyo caadi shakhsi midigtu qaadqaadtaqin kuguma leeleeye waa magaan miliilicay hantida miirla'aan guraye waa malooli baas iyo ku dhace moofir iyo tuuge waa matare maluug iyo tabcade kaa muuleensade mahlig weeye gaajaysan iyo weermusku kuu tu'aye waa masgacan la'aadiye dhur waa maqasha kuu raacye miishaar afliyo waa sakiin uunka mawtiyeeh waana cudur mashiid mashiidiya ohoon marag u baahnayne micnihiisu waa dhereg cid kale maarahaw qabane waa macaasha kaa galo xaq ay maanta leedahaye waa xaaraan magow iyo qabrigu kugu madoobaaye waa aakhira ka meel waay ifkana madal ku ceeboobe waa miskiinku moorada fakhriga moolka haw tago eh ninna kale ha muudsado duxdo maal ha kaydsado eh waa maxkamad hor taagnaaw adow miig laguu xiraye maryahana lagaa furay garsoorkaa mataaticiye waa mas-uul dib haw noqon shaqsina maamul haw qabane iska daa milyuun iyo adoo maal aruursaday wax ka badan mushaarkaad lahayd milay haddaad qaaddo mansab lagu badbaadiyo kursigu maa caliish noqoye inta lagu muquuniyo xilkana mirir lagaa qaado waa majaha lagaa dabar sidii muun xafiis galay waa nafsigu ku mayracay axdigu mahadha kuu keenye waa kitaabka mawluhu ku qabay been adow maray waa mas-uuliyiintiioo shacbigu kaa muraal jabe aadanaha madow iyo cadaan muruxsan oo fiiqan mikrofoon ninkii laga waco midigta loo saaro waa markhaati nool iyo halhays muuqda kaa dhigay ha yeeshee go'aan mida hadday madaxdu soo saartay mabda fiican weeyo iyo sharciga loo makaabsadaye muska shabaqa kiisoo horgala midugtu waa goyne manfac sheera mood loo dhan yahay maal dadka u yaala inta minan ku iibsado inuu dhab uma duudaysto muslin uma bannaaniyo waqi muumin dhowrsade mashruuc lixsata iyo si kale wax u maleegtaaba ma qarsoomi doontida haddaan macalgad weyno waa intii lagaa magay adoon magac fayoobayn miskiin tabar yar maamiyo canshuur maata laga qaaday oo maqaayadley iyo dukaan laga mawaadgooyey haddii aad mas-uul tahay ogow miirqab iyo dhiig leh iyadaa miciin kaa rabto waardiiyeyn mudane mirta dhexe magaankii gudo qarash iska maangeeya eh. waa maqan rag lihi doonayo miis la leeyahay wah bislow saabilan garaabdi antun gobi antiriyaasay waal anigu intaan garanayo way dhaaftay wararadoo hanugu buuqna reerihiinnii qabo dadow macangagnimo iyo haddaan muran la doonaynin eh. musuq maasuq iyo xeeshu waa reer magaalnimo hayehe axmedow waxaa kaloo la yidhi eh. musuuqu ka mamaarmaayo masuuqa weesla meel maaraan musuuqu ka mamaarmaayo masuuqa weesla meel maaraan war qawaarijinay marato oo meel xun laga tuur abuuro eh. maqsuud bau ka yahay shacabka iyagu meel uu joogaba tanuna musuqmaasuqmay ka hadlaysaa bow shaqada maxaa lagaaga joojiyey wasiirkaa waryaa yidhi ubow bala ku jidhah aryaa wasiir waxaa u dhihi weyse weeldugudsi argay warya walleerahaay aryaa koonkaaga lacagtan badan ee ku jirta xaggay ka soo gashay war oda dhaqmeedaan ahay aryaa lacagtaanu diya waa ka badan tahay war ergadaan soo xulay war ninfo tashtan maarto garaabata adiya nebada farantay war geelaan leennu ku yidhion caana teelannaa warbow haddii boqol kun anaga laga helahayo eh. haddii anaaba taajiri lahaa oo bashiirleer waa haddar doorashada qof codka ama musuqa ku dhammayrabtiin waladaa moogow hurdae soomaaliya waa mashruuc maguun iyo magasa waa laariwidaay war madew maxaa dadka ku haysataa lafta garee wakhtigiisu waa gebagabe war madaxweyne muuse bixi muddada waa loo kordhiyey warbow dadku ilaa wax doorto cadaalad la heli maye kudayo buntland kudayo siday dowladeedu tahay war bashiir dheerow doorasho cod iyo qof aad ka hadlaysaaye reer galmudug duqi ugu weynaa dhabancad asagoo dhaawac oo furunta taagan yahay warbow dhabancad galmudug keliya uma weyna soomaalidhan buu u weynyahay war dhabancad halganka qawaadhita looga soo horjeedo tusaale cad u yahay war gudoomiyihii gobolka banaadirba cadcadday caddaan lixay u joogiyaan boor shagiibiyohaye warmadayow sidii sidii lafta gareenuu fiirinaya waarduquma hal eeg u baxay war anugu waxaan la yaabanahay sanatar xaaji muuse suudi dhibaatada wadanka khawaariijta ku haysa waxaa ka aamusiyey waar khawaariijtu baxa ku bixi maayaan shabaab nagataga ku tigi maayaan mau yidhi shaqshaqshaqshaq dabakawalaaqiya wadanxuu u dhihi waayey war sanatar xaaji muuse ruunurgeed tegi lahaa shabaab dambe soomaha weyse lahayn warbow sanatar muuse xildhibaan dhabalcad ma arag miyaa war kalemaanay warmaysiine dagaalka mudug iyo galgaduud ka socdaad u jaadiine shabeellada dhex agtiisa god ku yaalay ku godoosan yihiin afar maalin maantana taliyaha macawisleyda oo hadla wuxuu yidhi godkii ay galeen dabaan ku qabannay markay soo cararmaageenna todobaan ka dilnay welina godkay noogu jiraan dabna waa ku socdaa anaguna qararkan qorya kala fadhinaa diyaaraduna in yar kadib inta timaada gentaal ku dhufane hayehe shabaabaa god noogu jiree garweynta noo keena miyuu yidhi war markii la gubaba waa soo qorrayaana la yidhi geedowow ganfuurhume eh. intee galee eh. waa la gubaa godkaad gasho yaleerey waar wallaweynay eh cawska godadka lagu gubi jiraye sidee wixii ka yihiin waaglow hidid xisaablaanga dhagaage warwaad naga dhex gasheena war ma sugtiine ninku meeshaay ku jiraan dhulhowda waay hadda ka waa lagu laaye haddana mar kale waa kuwa soo galo afar maalin ku godoonsan ciidanka dowladda iyo macawisleeda deegaankuna waa ku wareegsan yihiin sidii mas godgalana in yarbadda baa dhinac looga qabanayaa taliya macawisleydana wuxuu yidhi hal xaba inuu ka fokada ma ogolin marka gurmadkii dhammaayo ay u gudbi rabeen gobolada dhexe waa taa lagu shidayo jiray aabbaabo aabbaabo warkaasaan u boga aniga gardarhay godkaagii waa lagugu soo galay wari nimanka haddayba halkaa la marayso sow ma ahaa gedeedii gorayoy gabbal samigay cabdullana waxa uu yidhi how dhagaar qaabe iyo dhiiblow in leeskaa dhacshooyay dhiibe dhagarqaabe iyo dhiiblow in leeskaa dhacshooyay dhiibe war haddii cabdulow dhagarqaba in layska dhiciyo kuma diidane eh. ma sidii dabku gubaysaa war dagaal siduu kuu qabtaa loo qalleeyaniyo buu mayaga uusi noo shiri jiray waa la gubahayaa war adugu goormaad garaawda ayaad u garaawdaa aryaadhaha war ma haysiina shabaab gobolka hiiraan beriga lagula dagaalamayo waxaa ka dhacay eh. gabar umulahoo muggaas dhashay aqalkay ku jirta dab ku qabteen umushi cunugay dhashay iyo aqalkina sidaasay ku wada gubteen hadda islaanta umulisada heedaa cagaheer uga fakata dhagaarqabe aabeesiyo eh. halaclama dhuunkadaoo laabta laguma qaate iska guba war waxaa la yidhi rag iyo dumar shacabkeenna iyo ciidanka israacay rabbigoodna intay kaashadeen riiq kudiriraysa rasaastiiyo hubkoodana gurtaa riixay cadowgiiye rugti laysku galay oo horeba tiro ku ruux weyday iyo tiro yaroo roortay oo baqar culaynaysa labadaasi raatay noqdeen rabashku nooshiiye qawaariij rafaadkay badeen waa sidaan rabay war waxaa kaloo la yidhi al-shabaab kanjaafada noqdoo jilicsanoo liita jabhadan la ciirsaday harkii ee jufadu laysay wadaadadii jallaadka u rogaa jeexay jaartada eh aan jamaacadu fadwan lama jikaareen war bislo war ma hayside maraay goof waa la xoreeyey hankoolkii galmudugna waa ka gebiyey warlabtirkaagaan war hayne calays ururkaarsho furinta shoogaa wuxuu yidhi qawaanijtii baar firatay ee bagama kuu leynay wax dhanbaad isbuumbuunisee ba'ay makaa yeedha ow adigaan war hayne odaygii maxamed saala wuxuu yidhi dhiigdaadintaad iyo dhibkaad waaye nagu haysay dhufasyada wixii kaaga dhacay soo dhagxuma maha waar walla weynay kalamaanta furinta jirtaa way badan tahaye taash iyo maxay dhaheen taaj wali eray hollin waa shabaabki dadkii in badan beenta hay jiray warbow raggu waxay yidhahdeen ma yar kama sokayo furinta waa kusii dhowahaye hoggaankii markuu duulaya jiidda hore aaday hubka iyo raggii siday markii heegan laga yeelay hareeraha dagaal lagaga furay hoohe khawaariijta halgaad buu la tiigsaday runtii loo hamuun qabee nimankii isfaahuulin jiray maanta hiil ma hilibkooda waa taa la wadhay horonadii jaane wiilashii hanjabi jiray haddeer haadku kala boog naw waa bashiiro ma ra-iisul wasaara doonaysaa warwaaqlo war ma hayside ra'iisul wasaare xamse cabdi aarniyogow joogaa war kalemaanay war ma haysaane dhallinyaro soomaaliyeed oo tahriibayaal ah eh. ayaa waxay ku go'doonsan yihiin jasiirad ku taalla dalka giriigga muddaana la sheegayay in dhallinyaradaasi meesha ku dhiban yihiin adduunyaduna ay indhaha ka qarsatay soomaalina tahriib waa looga maaro waayey marka dadkeenna naftooda kharribaya eh. sow dhibaato weyn maahan war dalka nabad iyo kuroogam hobba waayeen eh. may suubiaan badaaskashibaayan aryama naftooda la dirirayaan ma iska dhaxshaan cadowga ay nabadda ka waayeen ah, maskaxda laga abaaroobaywareer galmudug waxay dheheen maqleen lama kala maqnee taariikh meel ku qoran weeye maanta war waxaad ka tagtay maantoo kalana ah, madaxaana furan waan wallaweynay somalilan garan maysaane dowlad baanu leenahay difaaca way ku filan tahay la diyaari xooggii dhibaaxa loogu magacdaray haye magooja ku noqon rabtiin warbowralascanad waxay yidhaahdeen dhulkeenna ayaanu dhimanaynaa daraariyo habeen difaacayna waraysihi khawaarijta adigu maxaad ula aadin horta dagaalada sokeey warmayn liyaabasa ma dheegi jarnaysan eh? qalalaasa dagaalba eh? loo qiildayayaa eh? qiimihii nolosha la khasaarinaya baa qalad lagu saxayaa warmaday wadnaba ad ka tagtay argagiixisooy addunkoo idil in lagaa nacay waad ogtahayo odaygii iyo ciidan adag baa ku soo aado durba'aydii aad ku noolayd watan olashaye isa soo dhiib intaan ajashiyo unun lagu jarin meelad aadiyo irid ma lahee haysadkaynine argagiixisooy xubintii kalamaan ayaad maqlayseen gudahaan waana intaan dhegeystayaal barnaamijkii kulankood kala socoteen k nn gabagabada barnamijka waxaan kaga tagayaa heystii gacalmaan ka gaara waxaa ku luqeynaya fanaaniinta axmed shariif iyo faadimo qaasim marowle intaan barnaamijkan lamid ku kulmi doono nabadgelyo kasoo go'aya kuurawaaye maxaan kuu galaaye allaa waa gaboowe gacal ma ka gaartay waa gaboowe gacal ma ka gaartay adan ku ka sheegtee garabkayga eeguwenow galaaskaaga doono armaad ii geysataaye guula weynow adaan kuu gorsheegte iga gaarmari guula weynow adaan kuu gorsheegte